adduunyada baratanke bilowda barbardhac iyo badin baf kale lawaa barbardhac iyo badin baf kale lawaa boorkiis weeye qubbilaa dhulkeena aqays boorkiis weeye qubbilaa dhulkeena bulshoy bulshoy bulshoy malanteen waada bulshoy bulshoy bulshoy malanteen waada asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaartayna dhegaysanaysa ee meel kastoo aad joogtaan iyo siduu idiin soo gaarayo maqalkeenna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha duhur idaacadda kulmiya magaalada caasimadda ah ee muqdisho mar kale ismaqal haboon saaxiibayaal waa talaado bisha maarsana waa toddoba sanadka labada kun saddexiyo labaatanka barnaamijka ciyaaraha maalin weliba xilligan oo kale ayaad ka dhagaysataan idaacadda kulmiya marka laga reebo maalinka jimcaha maanta waa talaado waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijka intuu hawada ku jiro isku aadka wareegga tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir oo la sameeyey waxaan idiin soo gudbin doonaa degmooyinka soo baxay islamarkaana isku aaday barnaamijka ayaanad kaga bogan doontaan sidoo kale waxaad maqli doontaan kooxda jelsiya oo caawa garoonkeeda stanford bridge kusoo dhaweyneysa naadiga buruushiya kulan ka tirsan lugta labaad ee tartanka champions leaga kulankaasi iyo waxyaabaha laga qoraya ayaan idiin soo gudbin doonaa bruno fernandes oo qarka u saaran in shan kulan la ganaaxo kadib guuldaradii manchester united kasoo gaartay kooxda liverpool waa maxay sababta xilligaasi loo ganaaxayo shan kulan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan anderyan rabiod oo sheegay inuu ka tegayo kooxda juventus horyaalka uu socdo iyo kooxda uu doonayo waan idiin soo gudbin doonaa sheekooyinka kale aan idiin heelno waxaa qayb ka noqon doona neymar oo gebiyahaanba soo dhammaatay rajadiisii xilli ciyaareedkani isagoo dhaawac ku seegi doona inta ka dhiman xagaagaani barnaamijka ayaanad kaga bogan doontaa suuqa kaliibsiga ciyaartooyga iyo sheekooyinka ay ka qorayaan wargeysyada waaweyn ee yurub ayaan idiin soo gudbin doonaa hordhaca kulamada tartanka xiisaha badan ee jambions leaga waan idiinsoo gudbin doonaa oo caawa la ciyaari doono qeybaha dambe ee barnaamijkana saaxiibada ayaa nagala qayb qaadanaya waxaana saadaalin doontaa kulanka caawa jambions leaga ee kooxaha bruushiya dortmund iyo jalsiya koox ayaa hari doonta halka kooxda kalena ay soo bixi doonto miyaa caawa jalsiga gurigeeda lagu reebi doonaa mase waa ay ka soo laaban doontaa guuldaradii lugta koowaad ka soo gaartay barnaamijka ayaana qeyb ay ka noqon doontaa intuu hawada ku jiro barnaamijka ciyaaraha idaacadda kulmiyaha tabinay diyaarin waa luul maxamuud aadan cabdirasaaq salaad isaaq ayaa farsameynaya mar kale kusoo dhowaada barnaamijka ciyaaraha k n m hagaag mar kale ismaqal wanaagsan ayaan hawadaidan ka leenahay dhammaantiinba saaxiibayaal waxaan gudagelaynaa barnaamijka ciyaaraha duhurka n n haddii aan markaan ku bilaawno magaalada muqdisho gaar ahaan tartanka xiisaha badan ee ka socdo gobolka banaadir waxaa la sameeyey isku aadka wareega tartanka kubadda cagta degmooyinkai deegaanada gobolka banaadir wareegiisa sideed dhammaadka ayaa la sameeyey tartankan intii uu soo socday kulamo xiiso badan ayaa laga ciyaaray degmooyin waaweyn ayaa la reebay halka degmooyin kalena ay soo baxeen xiiso gaar ah ayuuna sanadkani leeyahay degmooyin ay qayb ka yihiin xamarweyne kaaraan wadajiri waaberi boondheeri balcad geesbaale iyo degmooyin kale ayaa la reebay iyo deegaano dhowra ah ayaa tartankaani laga soo reebay iyadoo sideed degmo ay iskugu soo hartay sideedaasi degmo ay dhex mari doonaan kulamo aad u xiiso badan tartankan ayaana sanadkaani xamaasadiisa wato tartanka wareega isku-aadka tartanka kubadda cagta degmooyinka deegaanada gobolka banaadir wareegiisa sideed dhamaadka waxaa soo wada gaaray degmooyinka dharkeenley xamarjajab iyo yaqshiid warta nabadda gubadle shangaan iyo cabdicasiisi hodan iyagoo laisku aadiyey sideedaasi degmo waxaana iskugu aadeen sidan degmada dharkeenley ayaa waxa ay ku aaday degmada xamarjajab iyadoo kulan xiiso badan oo halkaasi kasoo baxaya dharkeenleyna waa degmada difaacaneysa tartankaani waana jambiyoniska gobolka banaadir degmada yaqshiid waxa ay ku aaday degmada hodan halka gubadleyna ay isku aadeen degmada warta nabada ee kiswardhiigley degmada shangaanina waxa ay ku aaday degmada cabdicasiis sideed meeshaan waxaa kasoo bixi doonta afar kulan oo aada u xiiso badan islamarkaana sideedaani degmo ayaa ku tartami doona koobka xiisaha badan ee wareega sideedamaadka tartanka degmooyinka iyo gobolka banaadir iyadoo afar kamida soo bixi doonto halka afar kalena ay hari doonaan kulanka ugu horeeya ee wareegii dhamaadka tartankan ayaa waxaa la ciyaari doonaa maalinta khamiista ah ee nagu soo aadan waxaana lagu furi doonaa degmada difaacanaysa tartankani ee dharkeelley iyo degmada xamar jijab oo ciyaar aad u kulul ay dhexmari doonto gebi ahaanba afartaasi ama sideedaasi degmo ayaa isku aaday wareega sideed dhamaadka tartanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir haatanna kulanba kulanka kale waa uu kasii xiiso badnaanayaa iyadoo wareegba wareega ka dambeeya uu kasii xiiso badnaa doono sideedaani degmana degmo qura ayaa qaadi doonto tartanka kubadda cagta degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir utaakubad lagu tartamay kooxuhu safteen Comme d'habitude, on est calé. Comme toujours, ça va aller. On te mélange grâce à gogo. Tous ensemble, on fait le show. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci. Oublie tes soucis, c'est bien faire la folie. On t'invite à la magie, y a pas de raccourci waa tahay weli waxaad dhageysaneysaan qeybaha ugu horeeya ee barnaamijka ciyaaraha k n n markaana haddii aan eegno tartanka champions leaga oo caawa dib u soo laabanaya iyadoo kulamo xiiso badan laga ciyaarayo kulanka aadka isha loogu wadahayo waxa ay tahay kulan dhexmari doono kooxaha chelsea iyo kooxda reer jarmal ee brusia dortmund kooxda chelsea ayaana caawa waxay marti gelineysaa kooxda brushia kulankan ayaana ka tirsan lugta labaad ee wareega lix iyo tobanka tartanka champions leaga caawa kulankan waxa uu ka dhici doonaa amase lagu ciyaari doonaa garoonka stanford bridge oo ay ku ciyaarto kooxda bluis chelsea ayaa kulanka caawa waxay soo galaysaa iyadoo isha ku haysa inay gaaraan guul muhiim ah si ay uga soo laabtaan guuldaradii lugta hore kala kulantay brushia oo hali eber gurigeeda kaga soo adkaatay kooxda jelsia dhinaca kale kooxda brushia ayaa iyada gurigeeda kusoo badisay lugta hore iyadoo saddexda dhibcood jelsia ka qaadatay caawana waxa ay dooneysaaba inay guriga jelsia ku badiso islamarkaana ay iska xaadirso wareega xiga ee tartanka champions leaga balse kooxda jelsia ayaa caawa waxaa sugaya dagaal dheer inkastoo hal gool kaliya ee tahay goolka qura ku guuleysatay brushia lugta hore ee gurigeeda lagu soo ciyaaray waxaa laleeyahay caawa ciyaartan oo stanford bridge ka dhici doonta chelsea maadaama hal kula aan dhehee hal gool kaliya ee brushia ka horeyso oo ay fududaah laleeyahay inay soo laabato chelsea ayaana markii ugu horeysa waxay marti martigelineysaa caawa kooxda brushia doortamood tartanka champions leaga kooxda chelsea ayaana toddoba kulan oo ay la ciyaartay kooxaha reer jarmal waxa ay ka badisay lix kamida ah hal kulanna bareejo ayay la gashay kooxda buluwis buluwis ayaana wax guulaa gaarin labadii kulan ee u dambeysay hal waa badisay hal kalena hal waa laga badiyay halna bareejo ayay gashay kooxda brushi dortmund taariikh fiican kuma lahan marka ay kooxaha premier league gurigooda ku ciyaareyso waxaa laga badiyey shan kulan amaba shantii kulan ee u oo ay champions league maaragtay ku ciyaartay amaba la ciyaartay kooxaha ka dhisan horyaalka premier leaga ee dalkaasi ingiriiska tan iyo markii ay laba gool iyo halka kaga badisay kooxda arsenal bishii oktoobar ee sanadkii labada soo kooxda brushia dortmund taariikh xun ayay ku leedahay kooxaha ka dhisan horyaalka brimer leaga oo marka gurigooda la ciyaareeda shan jeer hore la soo ciyaartay midkoodna ma aysan badin oo mid kasta iyada ayaa inta laga badiya lasoo diraya iyadoo maaragtay guuldaro dhabarka loo soo saariyey waxaan ugu dambeysay bruushiya ku badisa cariga ingiriiska ee labadi kun markaas oo ay laba goolii hal kaga badisay kooxda arsenaal oo xilligaasi jambiyoon ka ciyaareysay kooxda Buruushiya ayaana wareega xiga u gudubtay shan ka mid ah lixdii kulan oo ay ku badisay amaba ay badisay lugtii hore tartanka champions leaga marka la joogaba wareega bugbaxa ama lugta hore kooxda buruushiya waxay khatar ku taha laleeyahayba haddii ay badbadiso lugta koowaad xaqiiqna waxaa ahaa jirta inay lugta labaadna ay badin doonto iyadoo lix jeer hore sidaas u ciyaartay shan ka ah ay u gudubtay wareega xigay tartanka caawana tijaabo kaloo adag ayaa hortaalo iyadoo maaragtay taariikh wanaagsan aan ku lahayn kooxaha ka dhisan horyaalkaasi ingiriiska dalkaasi ingiriiska jelsia ayaana waxa badisay toddobo ka mid ah sagaalkii kulan ee u dambeysay ee garoonkeeda ku ciyaartay marka laga reebo guuldaradii saddex gooli halka ahayd oo ay kala kulantay reaal madrid xil ciyaareedkii hore iyadoo barbara hal iyo hal ahna ay la gashay naadiga arbi salisburg kulan ka tirsanaa wareega guruubyada ee xil ciyaareedkani kulankan xiisaha badan ee chelsea iyo brushia doortamud u dhexeeya ayaa waxa uu soo geli doonaa caawa saacadu marka ay tahay koob iyo tobanka habeennimo ama caawa shan saac xilliga geeska africa brushia doortamud iyo chelsea ayaana waxay ku wada ciyaari doonaan garoonka stanford bridge oo ay ku ciyaarto naadiga bluis kooxda chelsea hadii aan eegno horyaalkeeda premier leaga waxay kaga jirtaaba kaalinta tobanaad iyadoo haysato soddon iyo afar dhibcood shanta kulan ee u dambeeyay oo ay jalsiya horyaalkaasi ciyaartan keliya waxay badisay kulankii u dambeeyey iyadoo kooxda jalsiya laba laga badiyay laba kalena ay barbaro gashay kooxda jalsiya ayaa maaragtay xaaladeeda marka la fiiriyo horyaalka brimier leaga waxay tahayba xaalad aad u liidato balse horyaalka iyo jambiyoonka waa laba xaalad oo kala duwan kooxdan kale ee burushiya doorta mudna iyadana kaalinta labaad ee kaga jirtaa horyaalkeeda bundesligaha ee dalkaasi jarmalka burushiya ayaana waxay badisay shantii kulan u dambeysay oo ay ciyaartay burushiya afartan iyo sagaal dhibcood ayay ku heysaa kaalinta labaad kaga jirtaa horyaalkaasi bundesligaha keliya kooxda brushia waxaa ka horeeda kooxda bayer mulich oo afartii sagaal dhibcood haysato waa isku dhibco balse brushia waxaa looga horeeyaa farqiga goolasha oo ay wax badan oo goolalh ah ku horeyso naadiga bayer mulich brushia horyaalkeeda marka loo fiiriyo bandhigeeda waa uu wacan yahay balse horyaalka iyo jambiyoonka waa laba xabo aada u kala duwan waa laba kala duwan marka la wada joogo oo horyaalkana xaaladiisu waa gooni jambions leagana xaaladiisu waa iska gooni shanta kulana udambeysay tartamada oo dhan oo ay ciyaartay kooxda chelsia waxa ay badisay hal kulan afar kale waa laga badiyay halna barbara gashay sidoo kale kooxda burushihii shanta kulan udambeysay tartamadao dhanna shantaba waa ay wada badisay kulankan xiisaha le ayaana caawa koob iyo tobanka soo geli doona haddii kooxda jalsiya ee caawa ka badisa kooxda buruushiya sidaasi waxay u gudbi doontaa wareega xiga ee tartanka champions leaga balse haddii caawa laga badiyo chelsea halkaasi ayay kugu daysay oo ay ka hadhi doontaa tartankan iyadoo kooxda chelsea ay horey uga soo hortay tartamo kala duwan oo aada u badan haatan waxaa horyaala waa tartanka jambiyoonka caawana tijaabo adag ayay isla mari doonaan kooxaha chelsea iyo brushia dortmund for you. markaana haddii aanu eegno tababaraha kooxda jelsia graham botter ayaa waxa uu sheegay xidiga rigooradu u laadi doona ama u tuuri doona kooxda jelsia kadib bixitaankii gorginho oo kooxdan iskaga tegay gorginho ayaana waxauu ahaa dooqa koowaad ee jelsia rigoorada u tuura kooxda intuusan ka tegin ka hor balse haatan kooxda waa isaga tegay isagoo ku biiray arsenal tababaraha chelsea ee boter ayaana haatan waxa uu xaqiijiyey in xidiga kai hafartis uu noqday xidiga qaadi doona mas-uuliyadda rigoorada kooxda bluis chelsea ayaana caawa waxay ciyaareysaa kulanka lugta labaad ee wareega lix iyo tobanka champions leaga waxaana laga yaabaaba inay ciyaartaasi rigooriyaalis la gaaro maadaama labada kooxood ee kooxda brushia hal gool haatan ku horeyso caawa waxaa macquula ah in rigooralis la aado boter ayaana waxa uu leeyahay xidiga kai hafartis ayaa waxa uu noqon doonaa xidiga rigoorada noo tuuri doona hadda kadibna mas-uuliyadda rigoorada waxaa qaadi doona xidiga kai hafartis boter isagoo hadlayaan wuxuu yiri xidigu xidiguhu waxay tababar u qaadanayaan tuuristrigooriyaasha waxaan isku diyaarinaynaa suurtagalnimada inaynu ciyaarno haddii ay rigooro imaato inaynu ku badino rigooro waxaan jecelnahay inaan xili horeba xaqiijino inaan soo gudubno balse haddii ay dhacdo in ciyaarta rigooro laisla aado caawa waxaan diyaar u nahayba inaan rigoorooyinkaasi aan anagu ku badino haatanna wixii haatan ka dambeeyana mas-uuliyadda rigoorada waxaa qaadi doona kay hafartis ayuu yiri tobabaraha kooxda jelsiya garahan boter haddii aan eegno dhanka kalena xidiga qadka dhexe ee kooxda juventus ee lagu magacaabo adrian rabiot ayaa waxa uu xaqiijiyey inuu doonayo inuu ka ciyaaro champions leaga xilli ciyaareedka soo socda isagoo xusay intani ay tahayba inuu go-aan gaari doono mustaqbalkiisa kooxda juventus ee dalkaasi talyaaniga taasoo cadeyneysaba inuu xididkaani uu ka tegayo dhammaadka xili ciyaareedkani naadiga juventus heshiis karaabiyood oo toddobiyo labaatan jir ah ayaa waxa uu dhici doonaa dhammaadka xili ciyaareedkan waxaanay u badan tahayba inuu isaga tago kooxda cajuusta weliba qaab xor ah ayuu xidigaani ku bixi doonaa marba haddii uu dhammaado heshiiska uu kula jiro kooxdiisa kooxda juventus ayaana haatan waxaay ku jirtaaba kaalinta sideedaad ee kala sareynta horyaalka talyaaniga ee seereega ee dalkaasi iyagoo labaiyo toban dhibcood ka dambeeya kaalinta afraad juventus ayaana bilowga xilli ciyaareedkani waxaa laga jaray shaniyo toban dhibcood sabab la xiriirta dembiye lagu helay kooxdani waxayna haatanba u badan tahay inay seegi doonto tartanka xiisaha leh ee champions leaga maadaama ay haatan u dhoweyn kaalinta afaraad oo labiyo toban dhibcood ayay u jirtaaba kaalinta afaraad raabiyood oo arrintaasi ka hadlay ayaana waxa uu yidhi heshiis cusub uma saxiixi doono kooxda yuventus waxaana doonayaa inaan ka ciyaaro tartanka jambions leaga ma jiraan wax wadahadallo ah oo noo socda aniga iyo maamulka kooxdaani oo heshiis kordhin ah qandaraaskayga juventus la xiriira balse waxaa jiray waqti badan oo aan go-aan ka gaari doono mustaqbalkayga maadaama juventus ay haatan banaanka ka tahay tartanka champions leaga anigu waxaan diyaar waha ayuu leeyahay xidigaani inaan champions leaga ciyaaro sidaa daraadeedna waa in aan ka tagaa kooxda juventus oo aan raadsadaa koox ka ciyaarta tartanka champions leaga xidigan rabiot ayaana ilaa haatan waxaa maaragtay la fahansan yahayba inuu ka tegayo kooxda juventus welina ma uusan shaacin kooxda uu jecel yahay inuu ku biiro ayaa laleeyahay xidigani andre rabiot oo ah ba xaqiijiyay inuu isaga tegayo kooxda juventus ee dalkaasi talyaaniga paixões haddii aan markaana eegno kooxda reer faransa ee baris saint german ayaa waxay ku dhawaaqday in xidiga neymar uu garoomada ka maqnaan doono inta ka dhiman xili ciyaareedkani kadib markii uu qaliin maray dhammaadkii bishii hore ee febraayo ciyaaryahankan ayaana ah dhaawac canqowga ah kasoo gaartay kulankii naadiga liil ee horyaalka faransiiska labaatankii bishii hore waxa uuna ka maqnaan doonaaba kooxda tan iyo marka xil ciyaareedka xiga xidigan oo maaragtay dhaawaciisa leeyahayba waa uu darnaaday dhaawaca kasoo gaaray aanqowga xidig reer baraaziil iyo kooxda b s g ee dalkaasi faransa ayaana xili ciyaareedkani waxaa la shaaciyey inuusan cagta soo dhigi doonin garoomada kooxda baris st german ayaana si rasmi ah usoo saartay amaba war ay ku xaqiijinayso in neymar uu ku dhibaatooday dhaawaca anqowga kasoo gaaray isla markaana qalin looga sameeyey garoomadana uu ka maqnaan doono xidigaani go-aankan ayaana waxuu yimid kadib markii ay qabiiro badan kula taliyeen inuu dhaawacani soo laaban doono hadii uu qaliin gelin balse xidigan ayaa qaliin qaliingalaya islamarkaana muddo dheer ilaa iyo ku dhowaad saddex bil ilaa iyo afar bilood waxaa la sheegayaa inuu garoomada ka maqnaan doono baris st german ayaana waxay weyd dootaaba neemar inta ka dhiman xilli ciyaareedkani taas oo maaragtay haatanba mas-uuliyadda garoonka ay qaadi doonaan xidigaha leonel missy iyo xidiga daadiyar ee lagu magacaabo kalian embabe xidiga neymar ayaana garoomada laga waayi doonaaba inta ka dhiman xali ciyaareedkaani kadib markii dhaawaca anqow kasoo gaaray uu noqday mid maaragtay uu ku seegi doono xil ciyaareedkaani inta ka dhiman viață la funii O că saaxiib ayaa laiskusoo noqso iskusoo noqosho wanaagsan qeybaha ka harsan barnaamijka ciyaaraha ayaan markaana u gudagalaynaaye saaxiibada ayaan goodhow qadka taleefonka oo furaynaa idinkoo naga soo wici doona leenka idaacadda siddeetan iyo lix konton iyo lix lixdan iyo lix kulanka champions league ee chelsea iyo brushia ayaan fikirkiina ka dhiiban doontaan hadii aan markaan eegno kooxaha chelsea liverpool iyo manchester city ayaa waxay bartilmaameedsanayaan islamarkaana ku dagaalami doonaan daafaca dhexe ee kooxda arbi lebsig xidiga lagu magacaabo jooska kafaar diyool xidigani ayaana horyaalka brimer leaga aada looga doondoonayaa arsenal ayaa iyana kalsooni waxay ku qabtaa in saddexiy sano jirkeeda lagu magacaabo nelson ee heshiis cusub la meel dhigi doonto arsenal ayaana waxay hogaamineysaa tartanka weeraryahanka naabole ee victor osemhan xidigaasi maadaama uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu ka tago kooxdiisa naaboli sidoo kale waxaa xidigaasi xiiseynayo kooxa ay kamid yihiin chelsia iyo manchester united dagaal ayay kala kulmi doontaa newcastle united ayaayana xagaaga waxay bartilmaameydsan doontaa daafaca bidix ee arsenal xidiga lagu magacaabo terne oo lagu heli karo lacag gaaraysa soddon malyan kooxda brushii dortamud qadkeeda dhexe ee bligham ayaa waxauu iska diiday fursada uu kula kulmayo wakiilka ama wakiilo ka socda kooxda manchester united waqtigiisii brigham city maadaama uusan dooneyn inuu seego tobabarka kooxdiisa emrig laborte ayaa waxa uu doonayaa inuu xagaagan ka tago manchester city wuxuuna u dhaqaaqi doonaa laleeyahay saxiixan sideed iyo labaatan sano jirka ah kooxda ka dhisan horyaalka sbain horyaalkaasi laliigaha dalka spain gaar ahaan kooxda barcelona manchester united tababaraheeda tanhaag ayaa waxa uu xagaagan jeclaan lahaa leeyahay saxiixa frank de jon balse xidigaas shan iyo labaatan sano jirka ah mar kale waxauu isku diiday amaba iska diiday inuu ku biiro kooxda manchester united iyadoo diyaar u yahayba xidigaasi dijon ayaa waxauu leeyahay waxaan diyaar u ahayba inaan sii joogo kooxdeeda barcelona islamarkaana diyaaru miyihii inaan ku biiro manchester united sida uu sheegay frank de dejon balse tenhaag ayaa xiise aada weyn waxa uu qabaaba inuu frank dejon kooxda kusoo daro manchester united ayaa sidoo kale waxay u dhaqaaqi kartaa qadka dhexe ee juventus andri rabiot kaas oo heshiiskiisa dhacaya xagaagani xidigaasi ayaana waxa uu sheegay haddii heshiiskiisa uu dhaco inuu diyaar u yahay inuu iskaga tago kooxda juventus si uu u ciyaaro tartanka champions leaga balse manchester united ayaa qeyb ka ah kooxaha xidigani doondoonaya tottenhamna waxaay iyadana rajeyneysaa inay u dhaqaaqdo saxiixa xidiga southampton xidiga lagu magacaabo wad brows ciyaaryahankaasi ayeyna kooxda si diyaar u tahay in ay doonato Harry Maguire ayaa waxa uu isna ka mid noqdayba liiska xidigaha ee kooxda Manchester dooneyso inay iska iibiso marka la gaaro xagaagan shaqaalaha Manchester United ayaana waxaa loo sheegay in cidda yeelaneysa milkiyadda kooxda loo kala cadeyn doono ka hor dhamaadka xilli ciyaareedkani saaxiibada ayaan qadka taleefanka u furayaa iyagoo saadaalin doona kulanka caawa Champions League kooxaha Real waa kooxaha Chelsea iyo kooxda BVB kooxda brushia dortmud ayaan caawa waxay ku ciyaari doontaa garoonka stanford bridge ay ku ciyaarto kooxda jelsia jelsia caawa gurigeeda ayay kusoo dhaweyn doontaa brushia lugta hore ee kulankaani kooxda jelsia hal gool iyo eber ayaa looga soo badiyey cariga jarmalka caawase gurigeeda ayay joogtaa jelsia ayaa caawa waxay xooga saari doontaa inay ka badiso kooxda buruushiya si ay ugu gudubto wareega xigo ee tartankaani halka buruushiya oo lugta horeba hal iyo eber kusoo badisay iyana inay caawa kasii badiso kooxda jalsiya ugu yaraan xitaa ay shabaqeeda ilaashato si ay hee uga badiso kooxda jalsiya islamarkaana ay wareega xigay tartanka u gudubto kooxda jalsiya caawa waxay kusoo geli doontaa shax oo sida la qiyaasaya shax ah saddex afar saddex iyadoo goolka kusoo bilaabi karta keeba halka daafacyada ay ka dhigi karto jaloba kulabali iyo fafana ris james covasig iyo fernandes oo lagu daray jilwalna dhexda ayay joogi doonaan halka mudrig hafartis iyo joofalagisna ay afka hore ka ciyaari doonaan kooxda chelsea ayaana caawa waxaa laleeyahay shaxdaani ayay kusoo geli doontaa kooxda kubadda cagta chelsea balse caawa kooxda brushia dortmund waxay adeegsan kartaa laleeyahay shax ah afar shan hal iyadoo caawa maaragtay tijaabo adag ku mari doonto stanford bridge kooxda brushi doortamood chelsea waxaa ka maqnaan doona daafacyadeeda diego silva oo la leeyahay ilaa abril xidigaas lama arki doono asbulkuweta ka maqan mendio golhayihiya bulsig monti ayaa isna kulankaani shaki ku jiraa inuu ciyaari doono iyo in kalaba ris james ayaa isna sidoo kale kulankaani la leeyahay wuu ka maqnaan karaa sidoo kale brojo ayaa kooxdaani ka maqnaan doono saaxiibada ayaan qadka soo dhaweynayaa saaxiib ka horeeya ayaan leeyahay soo dhawow dhageyste magacii meeshaa naga soo waceyso waa inu ku maqalnaa soo dhawow waynu ka maqalnaa soo dhawow codkaagana sare u qaad haye u gudagal magacaaga iyo meesha kasoo maaragta naga soo wacayso haye waayahay taageero jalsi caawa jalsiya tijaabo adagaa hortaala gurigeedana ku ciyaareysaa tartanka champions leaga maxaad leedahaa caawa inaa saddex iyo eber kaga badisaan caawa kooxda buruushiya weliba gurigiina waayahay aada ayaad u mahadsan tahay taageerayaasha jalsi caawa waxay leeyihiin maadaama gurigeedna joogno caawa waxaa waajib inagu ahba inaan gurigeena ku badino maadaama carada jarmalka hal iyo looga soo badiyay waxay taagan yihiinba caawo waa inaan gurigeena ku badinaa oo fursad ayaan haysanaa saaxiibka xiga soo dhawow magacii meeshaa naga soo wacayso aada maadsantaha walaashay dhammaan saaxiibada kuwanan kenyana waxaan leeyahay duur wanaagsan bixya waa garis baala joogta wacanoo wanaagsan soo dhawo mar kale yaxya waan ku dhawahay arabta ani aadan salaama dhammaantiin kulanka u dhexeeya jelsi aa ah, ciyaari mhm. aniga waxaa islahay jelsi halka gool lagu leeyahay way kasoo laaba doontaa aad kusoo bixi doontaa rigoore ah, rigooryaal ayaa kusoo bixi kartaa haleeda caaw aad ya laakiin bulshada hortimood maaha koox oo iska yar aad iyo aad gol labaadna loogu mhm. gol labaatan inta loogu daraa macquul oo laga reebo laakiin qolobkii ugu dambeeyay saal gool eber kusoo badhisa waxaa isleeyahay niyad erisan doontaa isleeyahay kulankaana laakiin tababarahan kulankaan haddii laga dadiyo aad iyo aad banaanka waa daas daahilaya waa ku daayaa leeda haddii kulanka caawa laga badisho aade sababto a taageerayaasha ku qiimeyn waxaa kamid ah kulankii maaldooda hadii laga badin lahaa waa soo bixi lahaa laakiin waa soo beriy soo maha aad iyo aad laakiin kulanka caawa hadii laga badiyo dis waa ninkaas aada iyo aad waayahay aada umahadsan tahay sida wacan oo aad barnaamijka qeyb kaga noqotay waxaa xusid mudan in caawa kooxda burushihii doortamuud uu dhaawac kaga maqnaan doono xidiga lagu magacaabo adayeemi ee kulanka lugta hore jalsiga ka dhaliya halka gool oo ay kooxda burushiya ku badisay caawa xidigaasi dhaawac ayuu ku maqnaan doonaa waxaa leeyahay lama heli doono soo dhawow magacii meeshaa naga soo wacayso وعليكم السلام هذا يقول محمود أهلا وعنك الدكتور في الملك عران مرة السلام waynu kaa qaadnay inagana mid taalecayna hawada kuu soo marinaynaa soo dhawow haye u gudagal jalsiya caawa iyo bruushiya جلسي وحاضي كرا كبدا وحواي كبدا عدي مدو واي يعني أنا وضع دين هاي صار عليه مدام يحاول شهر سنتي waayahay marka caawa maxaad ka filanaysaa ani aada mhm. iyo aad waayahay yahay aada aad u tahay sid waxaanay barnaamijka qeybta kaga noqotay kulanka u dhexeeya kooxaha chelsia iyo sidoo kale burushii dortmund ayaa caawa waxa uu soo geli doonaa saacadda markay tahay caawa koob iyo tobanka habeennimo xilliga geeska africa ama caawa shan saac kulankan ayaana labada kooxood tii badisa soo gudbi doontaa tii laga badiyana halkaas ayay ku hari doontaa kooxda chelsia ayaana waxaa loo saadaalinayaaba konton boqolkiiba inay badi karto maadaama ay gurigeeda ku ciyaareyso halka buruushiina waxaa laleeyahay labaiyo labaatan ay boqolkiiba badi kartaa chelseana kontii saddex boqolkiiba waa badi kartaa shan iyo labaatan boqolkiina ikistartem ayaa laisla aadi karaa laleeyahay soo dhawow saaxiib magacii meesha naga soo waceyso warbaahinta caalamiga kulmiya weliba qaybta isboortiga dhamaantiin waxaa ilaha maalin wanaagsan waana wanaagsan soo dhawow waa mahadsantaa walaashay muxudiin garig waayahay u gudagal aad waa mahadsan tahay horta waxaa la soconaa eh, garan boker eh, runtii waxaa la leeyahay hostriga waa macalinkii ugu xumaay ee soo maray eh, taariikhda jelsi runtii mana qabo caawa jelsi inay soo bixi karto weliba aana taageer jelsi ahay laakiin runtii ma qabo isdilsina beesha sababtoo waxaa la soconaa guruushiya halka guuradilsi ugu badasa ka badan way ka dhali karta sababtoo e kubad ma eesa ciyaarin laakiin waxaa leeyahay dilsi markay imaado kooxaha gobolka in ingiriiska ay ku markaqaado record mm-hmm. fiican kaysataa weliba lixdii kunna ugu dambeey runta mar maray baradi bas inta way badayso marka caawa waxaa leeyahay macalin boter waa laga badi karaa inkastoo xatay uu ka badbaaday kulankii libis mm-hmm. in laga fadiyo si loo ceeriyo marka derbi waxay u baahan tahay isbedel sababtoo macalinkan waa ku wareersan yahay saxda mar walbaba sababtii wuxuu keenaa koo iyo tobanmarka saxdii oo ciyaarsiilaa wilaaya haddana waxyaaba laadaasa waxaa kamid a ah macalinkan baretona joogi jiray baretona runtii ribidi mm. kacili mushaar iska qaaday ahayd laakiin hadda waxaa moodaa magaca jelsi iyo xidigaha u maamula iyo macalinka inay kala weyn yihiin marka aniga ma qabo jelsi caawa inay soo bixi karto waayaha chelsea ma laga yaabaa inay taariikhda saacido oo waxaa laleeyahay chelsea toddoba kulan ay la ciyaartay kooxaha reer jalmal lix kamid mida ah way badisay halna barajee gasho marka taariikhdaasi inay caawa chelsea saacido ma laga yaabaa waa laga yaabaa laakiin waxaa leeyahay eh, maadaama dulka chelsea ay joogaan mm-hmm. kii hore runtii ku fiicnaayo siiba dilbo kale uu ka eh, aad iyo aad runtii macalin aad kubadda markaa socoto ah. ah marka aniga eh, caawo inkastoo runtii ay ku wanaagsan tahay ethoopia jamus leaga iyo hmm. aad iyo aad waa kala duwan yihiin labadaasi tartan runtii ha runtii caawa waxaan qabaa jersey in laga badin karo garan doontan runtii waxaan qabaa isbedel inuu jersey ku dhaco waxaa la tilmaada cps odijay marka hmm. waxyaaba badan asid laakiin loo raacdeeyo waayahay waayahay aada tahay sida waacani barnaamijka qeybta kaga noqotay tababaraha kooxda chelsea graham potter waxauu noqday tababaraha abid ugu xumaaya chelsea soo maray isagoo siduu kooxdan ugu soo biiraba kooxda kaalmaha u dambeeya ee horyaalka ee gadaal ka hogaamineyso balse tartanka champions leaga marka la joogo waa uu ka duwan yahay horyaalka premier leaga se dhageysta soo dhawo magaci meeshaa naga soo waceyso eh, wacan oo wanaagsana kuleenahay soo dhawo markale kale aada u dhawaad u leeyay marka calaykum waaya wacalaykum salaam soo dhawow waa dhawaaya magaca taageera jalsi dhegeystayaasha duur wanaagsan wacano wanaagsan ayaanu ku leenahay mar kale soo dhawow taageerayaasha jalsiya caawa tijaabo adaga idin hortaalo inkastoo gurigiina aada joogtiin taariikh fiicanna aad ku leedihiin runtii waa maadsantahay kooxda jelsiya waa koox taariikh runtii koobka u leh isla markaasna kaga fiican kooxaha jarmalka inay soo booqdaan kooxda chelsea ee garoonka stanford bridge wala kooxda waxaa hadacsanaan ka haysatay xagga horyaalka premier leaga kastoo qofka championka aan la dhihi karin horyaalka oo kale waaye mhm, haddii aan xasuusin taageerayaasha kooxda blues aan la wadaago dhaliil xagga macalinka ah oo runtii maskaxdiisa aada u yar tahay chelsea xiliyadii laba kun iyo sideed laba kun labayo toban tababarayaal maskaxdoodu ay aada u liidata kuna qanacsaneen taageerayaasha ayaa loo dhiibay kooxda waxaana ka mid ahaa havram granti oo markaasi wareega sideeda kooxda liverpool uga badiyay lugtii labaad ee ciyaarta kaasna mm, tagay fiinaalaha labada kun iyo sideedii kooxda manchester united inkastoo kooxda chelsea rigooryaal ay kaga dhumiyeen john terry iyo nicholas analka ee kooxda halkaasi ay gaartay tababarihii kale oo khibrad asaga ah saasoo kale aan lehna waxa waaye roberto dimateo oo legend kooxda ciyaartooydiisa soo maray qadka dhexe kaga ciyaari jira ah isla markaasna kooxda lugta labaatan oo kaleeto kooxda napoli ee wadanka talyaaniga ay taageerayaasha chelsea way faansan yihiin in aan uga soo gudubna qaabkan oo kalea ah. isla markaasna aan ku guuleysanay mhm. marka waxaan qabaa runtii tartanka keliya noo dhiman inuu yahay koobka champions leaga kooxdana waxaan qabaa inay ku guuleysan karto koobkan oo mararka aansaan oo kaleeto dhaliil xagga ciyaarahan kaga jeediyo kooxda chelsea in koobabka magaca le sida champions league oo kale mm. si lama filaana aan uga dhex qaadano kooxaha xooga badan ee markaasi qaaradda yurub waaya marka caawa waxaa qabtaa inaa soo laaban karto islamarkaanalatoreha kooxda chelsea ee botter luley mm. waxaa runtii eedo uga soo jeeda taageerayaasha faraha badan ee kooxda chelsea sidoo kaleeto maamule cody boly oo asna markaasi cadaadis xoog la saaray gran granbota si uu guul uga keeno koobka ciyaaraha champions leaga sidaa ognahay groupka e kooxda chelsea waxay kusoo baxday kaalinta koowaad andaad ku garaac marka caawa waxaan filaynaa taageerayaasha kooxda chelsea in guul weyn runtii kooxda ay sameyn doonto ilaa iyo saddex iyo halana markaasi ay kooxda ay ku badi doonto brusiya dortmund aan ku garaaci karno sky havertis iyo xidigaha muhiimka mhm. runtii filix iyo runtii ciyaartaasi ka dhex muuqan doonaan inkastoo sheega silvi waaye aragga kooxda chelsea hore kooxaha ac milan mhm. afac oga ahaa jiray kooxda baris uu dhaawac ku maqan yahay sidoo kale kooxda waxay haysay rid james oo runtii garabka midig kooxda uga mhm. duula isla markaasna u fiican yihiin iyo insa fernandes oo dhawaan kooxda ay kaga soo qaadatay kooxda u ciyaarta kooxda dalka portugal ee lagu magacaabo benfica runtii waxaan qabaa luuley in kooxda chelsea caawa ay guul weyn ay ka keeni karto kooxda brusia dortmund waayahay aada ayaad u mahadsan tahay waayahay saaxiibkaasi ayaana guud ahaan u dambeeyey barnaamijkii ciyaarahaad kala socoteen raadayaha kulmiya saaxiibyaal intaan dib u kulmi doono tan iyo barnaamij kan laceena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo nooli kulanti